الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkani waa cashirkii ko iyo tobnaad ee kana mida kitaabka taطhiir الاctiqاad can adnaan اlilxaad lilimaam moxamed ismaaciil aلsancaani raxmat ullahi tacaala calayh waxaynu ku soo jiray xalay shubhadii uu sheekhu ka jawaabahaya ahayd culummadii muslimiinta iyo caamadoodii baa isku raacay waxyaabahaani aanu samaynay haddaan qubuuriyiin nahay wuxuu munkar yahay oo diin la'aan yahayna culimmadaa tilmaami lahayd sheekhu qadiyaddan markuu ka soo hadlo waa isagii ka soo hadlay aamusku wadaad uu aamusay ee arrin uu ka aamusay ama uu ka gaabsaday inaysan daliil u ahayn waxaas inuu xaq yahay ama gar yahay laba miaalla waa soo sheegay kadibna ku gebagabeeyey xataa haddaynu ah, hawshaa ogolaanno wax isku raacaya wax ku ijmaacay midnama jiro haddana wuxuu sheekhu ka soo hadlay in eh, shayga eh, munkarkaa bedelidiisa iyo inkiridiisa eh, awood loo shardiya iyo qudro taasoo marka laba saddex wadiifo uu ka dhigay sheekhu marka inkaar bilyad iyo inkaar billisaan iyo qalbiga marka u dambaysa marka laga inkiro sheekhu marka wuxuu uhi fayajibu waxaa waajib ah calaa man ra'aa ruuxii arkay daalika alcaalima halka meena ku joogo fayajib waxaa ku waajib ah marka calaa man ra'aa dalika alcaalima ninka caalimka ruuxii arkay waxaa waajib ku ah caalimkaasoo saakitan ka aamusan arkay cala alinkaari inuu inkaaroo inuu dafiroo diido uu qoonsado maca mushaahadati maa yaahuduhu dalika aljabbaar an yactaqida annahu tacadar calayhi alinkaaru bilyadi wallisaan sheekhuu asagii soo yidhi wadaad walboo shay munkara inkiri waayey la odhan mahayo munkarkaasi wuu ogolaaday ama waxaa dhici karta wadaadku inuusan tabarbu ahaynin inuusan inkiri karin inuusan waba cabsi ay jirto culays jiro miaalla wuxuu oga dhiga haddaad marka qolyo makaasiinta ee canshuurta qaadi jira aad ku soo baxdo ama nin wadaada uu ku soo baxo oo iskaga tago ka aamuso lama odhan karo canshuurtiiba ogolaa maxaa yeele wadaadku xuba noqonaya nin lagu maadaysto oo aan hawshiisiiba la danayna ama asaga lafiisu cabsanhaya fa yajib waxaa ku calaa man ruuxii muslimka calaa man ra'aa ruuxii arkay dalika alcaalima caalimka asagaynu soo sheegnay makaasiinta arkay iyo wixii la halmaala saakitan asagoo ka aamusan calal inkaari wuxuu ka aamusan yahay dafiridii iyo diididii wax la inkiroo la qoonsado inkaarku waa shayga inaad qoonsato diido marka ficlan aw qowlan aw qalban maca mushaahadati asagoo weliba arkay wadaadku maa yaakhuduhu dalika aljabaar ninka aalimka wuxuu qaday jabaarku waa ninka mutajabirka mutakabirka mudana qasba ee marka ra'yigiisu wuxuu siiyana iskaga dhaqmeen diinna shuqul ku lahay waxaa waajib ruuxa muslima ku ah wixii kugu waajibay waa ka an yactaqida inuu aamino ood rumayso annahu ninka caalimkaa tacadara calayh inuu ku adkaaday alinkaaru biاlyadi wاllisaan wadaadka waxaad dhihi waxaa ku adkaaday inuu gacanta munkarkii ka doorsho ama afka uu ka bedelo uu ka eh, radiyo wa annahu qad ankara biqalbii qalbigu inuu ka diiday baad sheekha ku xukumi leanna waa nin culamaa diin leh marka waxaas leedaa waxaad ku xambaaraysaa mar hadduu hadli waayo gacanna qaadi waayey ee wadaadku waxaan qalbigu ka diidan yahay mana awoodo inuu af hadlo ama adin ka hadlo munkaraadkii baa baahay dowladdii baa jaa'ira ah dulmigii baa carada saydareeyey caamadii baan diinka ku dhaqmaynin idan waxaa weeye wadaad walbo iska aamuso gurigiisa galay dhihi mayno munkarkan wuu ogol yahay wuu qaato wuu qaayibay raalli buu ku yahay dhihi mayno ninkii markaa asagu dafiree af ka hadla ama adin ka hadlana khayr wey ninkii kale ee waxaan odhanaynaa hawshanuu u babac dhigi waayey oo foodda gelin waayey lafihiisu uu cabsaday halkaan baynu ku xambaarina qalbigana waa ka diidan yahay sheekhu sidaasuu fa faina xusna danni malaha in la wanaajiyo bilmuslimiina muslimiinta ahli diini dad waliba dadka diinka u saaxiibka ah waajibun waajib wey sheekhu wuxuu leeyahay dadka muslimiinta inaad wanaag ka fisho ka filato ood wanaag u malayso oodan xaaladooda xumaanba ku xambaarin ayaa wanaagsan intaad markaa dhihi karto wadaadka cudurdaar buu leeyahay hawshaasaa ku kallifta sidaa inuu yeelo kanay ka noqotay qiil iyo macdiraa lagaaga baahan yahay wtawiilu uqilbixintu lahum ayagana waa waajib weeye ma amkana cafwan wtawiilu uqilbixinta lahum liculamaai muslimiin ama muslimiinta oo dhanba loo qilbixiyo ma amkana intuu suuroobo darbatu laazibin waxaa weeyaan waa eray meel dhacay wey darbadu asalkeed laazibku waa laazim buu la mid yahay min laziba almru idaa abata walasaqa darbatu laazimin asalkeedu waxa wey marka la dhisahayo dhoobada qaybba intii la kuusaa meel lagu dhuftaa meesha hadday si fiican ogu dhegto waxaa lihi waa darbat laazim markay meesha si fiican ogu dhegto marna way soo fiqo way soo daadaan marna dhagaxii dhoobadii la mariyey ama shamiitadii baa meesha si fiican u qabsanaysa waxaan leenahay waa darbatu laazibin marka sheekh wuxuu ujeedaa waa shay waajib ah min laziba shay lusuuban fahwa laazibun <clears throat> marka waxaa weeyaan idaa saara اlamru laasiqan bishay shayu markuu meesha ku dhego ayuu marka loo isticmaala haddan wuxuu oga jeedaa in loo qaylbixiyo culummada muslimiinta iyo muslimiintoo dhanba oo aan xumaan dhakada laga saarin inta la awoodi karo waa shay laazima ruux muslimka a saaran saasuu sheekh u darbatu laazima ee waa amrun laazimun bay ka dhigan tahay macnuhu waa inahaas faddaakhiluuna kuwa gala ila alxarami ashariifi culummada gasha buuri culummada tasha marka gasha buu idha alxaram ashariif xaramka makiga tagtay ee qubuuriyiintu ay ilahay haydka ku baryahayaan ee intaasoo jamaaca loo kala tukanayo afar firqadood iyo afar madhab shaaficiyo gooni u tukan xanaabilo gooni u tukan maalikiyo gooni u tukan xanafiyo gooni intaasoo maqaamaad iyo walmushaahiduuna culummada arkee indhaha ku dhuftay litilka alabniya shayaaniya guryaha shaydaan ku dhistay maqaamaadkii buu ka hadlaaya allatii maqaamaadkaas ama abniyadaasoo faraqad kala geysa kelimat addiin diinta kelimadeeda kala geysa muslimiintu inay midaysnaadaan oo isku duubnaadaan ooy mid noqdaan ayaa waajiba inta marka la xifaadi kara midnimadaana marka waa in la ilaaliyo haddiiba marka inagoo aan ka talinno inagoo wadaadda wax ummadda kala geynaya waa hawl khatara wey marka lama ogolo washatatad kala geysoo kala tuurtay salawaati اlmuslimiin muslimiinta salaadahoodii nabigu uu jeclaa diintuna waajibisan inay midowdo culummadaasi marka daakhiliinta xaramka galhaya ama arkaya maqaamaadka shaydaaniga ah macduuruuna waa loo cudurdaari buui marka caynilinkaari biqalbi caynilinkaari ilaa bilqalbi cafwan waxbaan ka boodamiya macduuruna waa loo cudurdaarahaya caynilinkaari inkiridda munkarka la bedelo la doorsho ayaa looga cudurdaaray gacan lagu bedelo ama af laga bedelo ilaa bilqalbi qalbiga mooye kalmaariina waa inagii soo tilmaanay shayga munkarka qalbiga inaad ka nacdo marnaba kaa dhici maayo waa waajib diinada ku saaran ruux walbo muslima munkarka qalbiga inuu ka diido waa fardu caynin fardu kifaayuhu waa gacanta iyo la soca haddaydinkaa hoosbixin fardu kifaayuhu waa gacanta iyo carabka laakiin shayga munkarka qalbiga inaad ka diiddo ood kahoto ood dhibsato waxaa weeyaan waa waajib diinada weeye fardun calaa kulli mukallafin min almuslimiin waa fardi cayni ah laakiin midka fardu kifaaya noqda marna isbedele cayni noqda waa gacanta in laga bedelo ama afka laga bedelo haddii aad shayga xumaa qalbigaba ka nici weydo oo shayga wanaagsanaa qalbiga ka jeclaan weydo waxaa weeyaan muslim ma tihid gaal baa tahay xaqiiq ahaan waa sida la socohada shahwo ku xambaarta iyo naf iyo shaydaan ku duufsan inaad khamradii cabto ama zinada ku dhacdo ayaa yaa la fahmi karaa adoo laakiin qalbiga ka diida oo ilaahay ama ku cadaaba rabbi ama kuu dembi dhaafi waayaa adoo qoobgariirahaya wix inay shaytaan ay naf kugu xambaaraan o kugu riixaan bishahwatin haalibaa lagaa yeeli laakiin haddaad qalbigaba kaga faraxsan tahay wixii oodan inaba nuxur iyo danqasho iyo kohsi qalbigaada uusan ku jirin iyo rajayn raxmad alle iyo dembi baa lagu dhaafi midnaba gaal baa tay geesa waaweyn kuwa khamrada gaalnimada u cabiya adugu isku ma doorishaan idan shayga munkarka qalbiga in laga diido laga kohsado laga dafiro waa fardu cayn calaa kulli muslimin calaa kulli mukalafin min muslimiin laakiin gacantu markaad awood leedahay weeye afkuna oo kari karto lanno qalbigaada yaa xukuma qalbiga wax inaad ka kohonta ka diidaysa in kale wax awood ku xidhan ma ah wax ku xidhan shayga inaad garanayso inuu munkar yahay keliya macrifadaa bas u baahan yahay adiga rabbigaa marka ladima dhexgeli karo qalbigaada yaa ka warqaba macduuruuna waa looga cudur daaraca inkaari dafiraada bilyadi walisaani ila biqalbi kalmaariina sidii wadaadihii marhayo kale calalmakaasina kuwa canshuurta qaada iyo calalquburiyiina kuwa qubuurta barakaystae caabudo wamin huna halkan waxaa taclam yuclam laga ogaan ikhtilaalu mastamara calayhi mastamara cinda aimati اlistidlaal huna waxaan ka ogaan ama yuclam waxaa laga ogaan ikhtilaal ay khata buu ka jeeda khalalkani waa alkhata buu u jeedaa ikhtilaal maa shay gafkiisa ayaad ka ogaan maagaasoo istamara daa'imay oo meel maray oo maray weeye cinda a'imat اlistilaa qolyaha wax daliishada ee kitaabka iyo qur-aanka aqoon baan u leena yidhaahda ama usuuliyiinta yuu u jeedaa wadaadku hawl ay meel mariyeen ama had iyo koor u sahlan inay isticmaalaan ama iska qaataan o aysan ka hadlin inay khalad tahay baad halkan ka ogaan oo muxuu yahay waxaasi min qowlihim dhihiday dhahayeen fii bacdi maa yastadiluuna calayhi inahu waqaca walam yunkar fakaana ijmaaca ijmaaci weynaa ee oo asalka horaan uga sidii sheekhu xalay ka soo farxasha soo diida asagu hadda wuxuu rabaa inuu ku duulo alijmac sukuuti ijmaaci sukuuti ba hadda gooni ugu duulahaya ayib sheekh marka wuxuu yidhi min qowlihim fii bacdi maa yastadiluuna calayh almustadlu caleyh waa masaa'ilkii xukumkii sharciga ah wux waa bannaanyaha iyo ma bannaana waa waajib waa sunno waa karaaho waa almustadlu calayh ayb idan marka la yidhaahdo shaygan waa xaaraan ama waa bannaan yahay ama ma bannaana waxay odhanhayaa maxaa u daliil alla ah isweydiin waxay odhanhaya shaygan waa dhacay muslimiintuna ma aysan inkirin oo ma aysan dafirin hadduu munkar yahay way dafiri lahaayeen idan inaan la inkirin oo la qoonsanin waa daliil shaygu inuu yahay ijmaac marka alijmac sukuuti baa halkaa loo yaqaana waxay odhanhayaan inahu waqaca shaygu waa dhacay walam yunkar culimmaduna ma qoonsanno ma diidin fa kaana wuxuu noqday ijmaacan shay la ysku raacay oo diineed wa wajhu ikhtilaalihi ee wajhu khaa'ihi inuu gaf yahay jidhkiisuna waxaa weeye wejkiisu kugu tusaayo aan ku caddaynayno anna qowlahum yacnii shaygu waa khata dad ka waa dacwa waad sheegatay hebelow waad fiican maxaan ku fiicnay daliilkeeda baa rabaa waad xun maxaan ku xumaayey nin walba waa sahlantah inuu wax sheegto inaad tiraado hebel waa muslim fiican waa sahlan tahay hebel waa gaal inaad iska tiraahdo carabku waa u fudud yahay laakiin cind waa cadiim wax walbood sheeganaysa waxaa laga rabaa he qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin sheekhu marka wuxuu idhi hawshaa waa khaa buu inay gef maxaa u daliila sancaaniyow wajhu ikhtilaalihi dhimanaantuu kala dhiman yahay ama uu daldaloolo ama uu gaf yahay wejigeedu waxaa weeye iyo mxuua ah waygeedu anna qowlahum ay yidhaahdeen wadaaduhu walam yunkar lama inkirin rajmun ganid weeye bilhaybi shay hayboodan ka warqama aad iska tuurtay muslimiinta horeoo dhan kulligood saasay haddaad iska tidhaahdo seed ku ogaatay haddaaba dhaqlatay shalay baaba xab iyo biyo ahaydoo hadda joogtaa imaadaas soo gaadhay dadaadan ka warqabin xaalkooda aadan la soconin seed ku ogaato kulligood inay isku raacaan sheega inuusan dhib lahayn oo uu bannaan yahay ayb maan baad ka hadlaysa oad gacantagulaynaysaabu sheekhu ku yidhi fainahu qad yakuun waxaa dhici kara ankaratu quluubun kaiira quluub fara badan inay shaygan dafirtay qubuurtii markii barakaysi lagu bilaabay oy canshuuraadku bilowdeen oo muslimiinta in la qaybiya ay bilaabatay ila xilli muslimiintu taladoodu midaysnayd oo hal khaliif iyo hal madaxweyne iyo shacab ahaayeen haddana konton iyo dhowr baynu maraynaa iyo kuwo kaloo hadda sii socda idan hawsha hadda markii ay muddo soo jirtay waaba la qayba waa la qaatay oo dowladdu inay sidaa ahaadaan oo konton iyo afartan in u kala baaba'ano baaba la qaayibaba innaga hadda soomaaliya waxaynu qaayibaynaa in jubbaland iyo mxuu ahaye mxuu aha banaadirland iyo puntland iyo somalilan iyo banaadirland iisoo wada galmudugland ximin iyo xeebland baydhabalaan hiraanlaan maxaan ka tegey jigjigalaan kuwaas waa kuw igu daraaye hadda adkooda kuma jiro kuwa kuwa jigjigalaan waa wa waa kuwa na dhibahayaba hawshaba nimanka wada wey baashan dadka in la qaybiyo soomaali laisbaabi'iyo adisaba laga xukumo jigjigana farta looga yeedho waaba nimanka fadhiisiiyey waa a'imatulkufri ma aha ayagu laanlaan way dhaafsan yihiin waa nimanka u baahan ayagu in shaqo laga qabto howlahaas yaan lagu barbaarin almuhim fainahu qad yakuunu waxaa dhici karta ankaratu quluubun kaiira quluub fara badan inay inkarta wax noogu daran weeye qoys walba meel degay waxay ku leeyihiin goofkan gela annagaa daaqid annagaa iskale waxaa leeyaha magaceed jubbaland baa la yihahdaa ninkii ka hadlana xuquuq qoys iyo qabaa'il iyo ummadeed iyo jaaliyaad buu diidan yahay waana aalim in la qabta argixisaan nabadiida balaayaa ka dhacaysa waa xuquuq dastuuri ah waa lagu leeyahay hawshaa waa horaan kusoo kala tagnay nimankii masaajidda fadhiyey ee ummadda lugooyey ee mujaahidiintu ay ka nabadgeli waayeen ee soomaali rogay ba hadda waxay u sharaxan yihiin hee jubbaland bay u sharxan yihiin iyo kismaanyaland waxayna dagaal u yihiin diyaar u yihiin inay galaan xuruub ahliya oo ay soo celiyaan qadiyaddii ninty ka ummaddii somaali isku baabiyaan dir iyo daarad loo kala baxo nin walbo ninkaad gaadho toorigeli ay tagto buu diyaar u yahay inuu dhiig ku daadayu diyaar u yahay shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi man lam yuqaatil fii sabiili اraxmaan qaatala fii sabiili shayطaan jidka ilaahay waddada ilahay ninkaan ku dagaalamin wuxuu ku dagaalami doonaa he mashruuc shayaan buu ku dagaalami doonaa wadaadihii absameed laga kari war halganka taageera war haddii kale ummadda nabadgeliya oo masaajidin iyo maxrabiina ku ekaada hadda waxay diyar u in ay ku dagaalamaan inay dhiig dhiig daarood mid hawey ku daadiyaan kismaayo diyaar u yihiin taangiga amison bay saaran maraykan baa dhabar ka taabanaya oo lacagtana waa diyaar idan hawshii waxaa weeye lajiifyaaro bannaan ayaa bilaabatay mid baa halka intuu ka dhoofu jigjigo tagaybu wuxuu yidhi ibraahim dheer iyo kooxdiisu heshiiskay male zanaawi la galeen iyo gaalada soomaali baabi'isa ay la galeen inay fuliyaan hee oy u hoggaansamaan way ku qasban yihiin wadaadka abgaale miskiinka ahaa shariif sheekh axmed koofid dheere waagaad ku duulayseen aad iskugu tagteen oo meel walba aad ku jagaynayseen ee aad ku xabeebateen dowladdiisa inay kaafiro tahay asaguna uu khaldan yahay mujrim yahay shaytaan ummadda laga qabto maxaad u dhihi weydeen heshiiskuu la galay hee ciidamaha etoobiya wuu la galay ee uu iskaga saaray iyo kuwa maraykan la galay iyo kuwa amisom la galayba wuu ku qasban yahay waana waajib hee inuu fuliyo maxaa wiilka ogaadeen muslim ka dhigay midka hawiyana gaalka ka dhigay diin aanu fahmi kara diintaasi ma aha kii hartiya miskiinka ah ee ka soo ruculeeyey jaahilka odaygii ramiigahaye ah inkastoo cornel armihib iska ahaaye cabdullahi yuusuf soo rucliya taangiga axmaarada soo fuulay kadibna markaad nafta u keentano baydhaba isku hareerayseen axmaar idinku baabi'iyey markii la tagfiirinhayay wadaadaha wayaa kitaabba ka qoray la soco hadda sheekh axmed daahir aweys baa kitaab afar iyo labaatan beeja ka qoray inuu cabdullaahi yuusuf iyo dowladdiisu ay gaalo tahay aminka waa mabuuc waan hayaa ninku bada waa helhayaa so lama yaqaano wax yar kadib baa kursigii laftirkiisii iyo taangigii laftirkiisi waxaa soo fuulay mid haweeye wuxuu hi muslim waa caliyaa taabta laguma bixi karo waa in loo hogaansamo ninka xabad qash ku siiyana waa khaariji takfiiri ah mashruucan qabaa'ilku qabaa'ilka ka gobsan wadaaddaha wadaaddahan ka hadlay waad fahmaysaan qabaa'ilku waxay ku dhan annagu reer hebelna xukumi maayaan mana yeelayno meesha annagu geela anna iyo goofka annaga ahayd in reer hebel ay fadhiistaan warkooda way caddaysan qabyaalad iyo faara qabiil iyo war la fahmi karo oy soomaali isku baabi'in jirtay bay la soo istaagahayaan wadaadka cumad buu kuu feeraysan qamiis cadna waa kuu qaadan dhowr qalina halkan kuu gashanhaya laabtog baa u yaalla diin bismillah ina alxamda lilaahi buu ku leeyahay halkanna waxa ka buuxa waa maxay halkanna waxaa ku brogaraamsanoo ka buuxa ee mashruuci qoyska wax kale oy fahmi karaan ma jiro kuwaanyaysan ku aafaynin hawhaasi marka cashirka inaan socdaan raba ayaan lagu farfaarin ninkii reer macalle wuxuu yidhi wara igu farfaarin xabad ka qaadee waagii la qaxay ee soomaalidu jabtay baa mid reer macalle intuu ka tegay koonfur ka qaxay buu puntland tegay basasi meelahaasu marka naftu qabatay kalluun buu damcay marka inuu ka ganacsado oo naftiisa biilkiisa ka raadiyo gaari kaaryoonu marka malay badan ku soo guray baalkana waa u urahayaa dadku marka marka ay baadhan hayaan wuu ka sii jeedta saasuu dhihi war xabad kala bax baalka buu diidan u oro mid baa shoogu baalkii aad u baadho mid fiican buu raadsanhayaa waa nagu farfaadhe mid kala baxa buu yidhi hadda waxaa weeye hadda baasha soomaaliya meel walba way ka quruntaye ha inagu farfaadhina inaga daaye tacadar calayhi inuu ku adkaada laga yaabaa buu eh, qad ankarad quluubun kaiira quluub badan inay inkirtay oo dafirtoy diiday ayaa laga yaabaa tacadara ku adkaada calayha dusheeda alinkaaru bilyadi wاllisaan af iyo adinba in laga inkiro wixii laga dafiro culmo ay ku adkaatay baa qalbiga ka diiday imisaad maanta adugu martaa munkar waxba aadan ka qaban karin imisaad aragtaa wax dayacaanood waxba aadan ka qaban karin imisaad ruux muslimoo baahan oo haddaad wax heli karta aad wax siin lahayd ood badbaadin lahayd ay dhooban yihiin yacni waxaa weeyaan intaasoo waajiboo diineed intaasoo dacdarro intaasoo danci oo yaallo waxba ka qaban karin baa jira markaygan lagu xumbaarin uun wadaadkii hadli waaye hawshuu taageersan yahay ayib sheekhu wuxuu uhi wa anta tushaahidu waxaad arkaysaa fii zamaanika xilliga hadda aad nooshahay buu hi annahu kam min amrin yaqac imisaa arrin dhacahaya laa tunkiru bilisaanika carabkaada aadan ku inkirayn walaa biyadika gacantaada wa anta munkirun la adoo weliba ku diidan oo ku dafirsan ee lahu lilmri اlmunkari biqalbika qalbigaadae laabtaada wayaquulu ljaahilu ninkaan aqoonta lahayna wuxuu odhan idaa ra'aaka markuu ku arko tushaahidu adoo fiirinhaya waxna ka qaban lao xaggana xanuunsanaya wuxuu odhan jiray sufyaan athawri waxaa iigu daran noloshaydii buui waa inaan shay munkar waxba aanan ka qaban karin arka buur inta aan ee indhahaygu qabtaan waa shay munkara oo diindara ah waxba aanaan ka qaban karin bal fii tarjamati waxaa lagu sheegay weliba culummad baan keeneen sufyaan athawri markuu shay munkara arko waxba uusan ka qaban karin dhiig buu kaaji jiray fikirka uu fikiro iyo mxuua ah, urxumada iyo urkutal iyo rargubyada jidhkiisaa shiilma jiray dhiig buu kaaji jiray oo xanuunsan jiray yani iimaankiisaa zaa'id ah waa qawi qawi liimaan lakiin adugu waxaad noqonaysaa dameer aan diiraynin oon danqaynin baa tahay ayb maalinka laakiin waxaa weeye reehebel laga agbaxo maalinkaas adagu diirtaa oo lagu kala baxayaa oo nin rageed bala ka dhacday oo geesi ah oo birta calashaday oo birjeexa oo in libaxsa ka taabtaa maalinkaasad noqon oo dhiidhiya oo ficlo leh laakiin diinta adiga hawl kuu taalla ma aha diinta ma ka xigtaa bay tegaysa ويuuل الجاaهل kجاahiلka wuu ohan idaa ra'aaka markuu tushaahidu adoo fiirinaya sakata فulan can الinكاar hebel baa ka aamusa hawshu inuu qoonsadoo dafiro yaquuluhu sidaa wuxuu odhan jaahilku imaa laa'iman lahu asagoo wadaadka canaananaya wuxuu ku dhihi markuu saa leeyahay hebel sheekh hebel baa hawsha fiiri waana ka aamusay waana ka aamusay wuxuu oga jeedaa ama wuu kugu canaananaya oo diindarradaadii buu tilmaamaya yaquulu wuxuu odhanhayaa daalika imaa laa'iman laa'imku waa canaanashada iyo cambaaraynta lahu lisaakiti aw mutaasiyan bisukuuti ama asagoo ku dayanhaya haw sheekh baa ka aamusany hadduu wuxuu munkar yahay sheekhaa baan ka aamuseen sheekhu hortiisaan ku samxiyo qaban waaye buu ku leeyahay sheekhu wuxu uhi fasukuutu aamusku laa yastadilu bihi caarifun nin diin garanhayo aqoon leh macrifo diineed leh aamus ma daliishado aamusku waa wajiye badan yahay waa axaalada badan yahay awsha uu sheekhu ka soo hadlay waa inaga soo tilmaanay culammada qaybo ka mid a ah aamusay may culama maysan aamusin hawshu hadda tilmaamayo sheekhu leeyahay wadaadku waxaa laga yaabaa hawsha isagoo diidan inay cabsi ama dhibaato ama hawl kale iyo cadamulqudra u aamuso waa waaqic jira wey heh saalix bnu mahdi almaqbali laba naqli aan ka soo guursho wuxuu ka hadlay maqbali wuxuu ka hadlay ummaddii muslimiintaadi badankood inay kitaabkii ilaahay ku dhaqankiisa ka tageen oy sunnadii ka tageen kana diin dhigteen taqliid iyo aabbayaal in la taqliidiyo markaasuu hawshaa caydhiyi intuu caydhin karay cambaarayn karay wuxuuna yidhi markii u dambaysay qad saara al'aana hada almunkaru macruufa munkarka taqliid اlaaabaa ah biduuni xujatin walaa burhaan ah iyo isdabagalkaas ah ee laga dhigtay wadaad warkii un diin laga dhigtay wuxuu noqday buu ihi macruuf buu noqday wاlmacruuf alladii huwa itibaacu اlkitaabi wالsunna munkaran buu noqday buu ihi kitaabka ilahi in la raaco oo asaga la daliishado oo lagu daydo oo la dabagalo oo la qabsado iyo sunnada nebi maxamedna munkar bay noqotay buui laa yaqdiru an yukalima bihi axadu ilaa an yakuuna mukhaairan binafsihi wa cirdihi buui wuxuu ihi ka hadli kara oo kitaabkaada raaci iyo sunnada raaci maanta odhan kara ma jira buuhi allaahuma inuu yahay nin ku khamaaraya mooye buui iday wadaadka meeshay ka taaganta wa aragtaa waxaa lagu tiriya inuu yahay min ashujcaaniin ragga weliba ku dhiiran waxay qabaan inay caddeeyaan buu ahaa yaman baa intoy zaydiye heshiin waayeen iyo wadaadihii asaga waxbaray iyo culimmadiisii oo sanac isku baaba'een buu yaman o ka haajiray ma kuu tegey maka haddana waxaa ku qabsada dagaal caalami ah afar madhab ah. shaaficiyo xanaabilo xanafiyo nin walbay foodda isgeliyeen waagi dambe waxaa loo haeegay nin la jiray sheekh cabdilkariim albarsanji oo la waa aclamu nnaasi fi lmanquuli waalmacquul baa loo heegay maalmo isruugahaya dhulku dhigay idan nin laga samrayba waagid waa waba sindiiq waa kaafir way takfiriyeen reer markaa takfiriyey e, maqbali waxay dhaheen ninkaada nin walbaba ruugahaya kala tuurhaya soddon sano soo diyaar garoobaysay diinta dhan inaad dumisa doonaysaa nin walbo lagu keeno waad ruugaysaabaa le maxaa yeeley ninka ummadoo dhan samriye carab iyo reer rom ee barsanji ahaa baad saaca kaga farxalatay marka waxaa tahay shaydaan laga soo diray yaman oy raafida soo tuurtay loona soo diray hee inuu islaamka dumiyo wixii ku dhacay baa ku dhacay haddana mar labaad buu dib ugu soo noqday yaman intuu ka soo raacay doon jidda ka soo raacay buu maka yaman ku yimid haddana ku noqay ninka noocaasa wuxuu leeyahay munkaraadka haddaad in yar inkirto waxaa tahay mukhaatir binafsika aw bicirdika yani hawsh way adkaatay ma idinkaa hadda xoogu hayso iska hadlahaye oo ninkiina u badan xoogu magaani la geyna kadibna la soo dayne hawsh way hadda way roon tahay kitaabkiisa alabxaa اlmusadada fii funuuni mutacadida safxada sidaa ku leh mar kale wuxuu ka hadlay cubaadulqubuurka hawshoodii fafaahiyey inay diin la'aan tahay oo dal iyo dibadba laysku raacay oo carab iyo cajanba isku raacday oo laati iyo hawshoodii maanta ay aloosan tahay diin la'aanna dhacday buu ka hadlay markaasuu wuxuu uhi waman ankara haada binasi xuruufihi cubaadulqubuur iyo kufrigan ruux inkara buu waman ankara haada qaaluu waxay dhahayeen julmuudun aw makhduulun walaa yuxib alwliyaa ninka hawsha inkira buui waxay ku dhahan julmuud dhagax baa tahay xajar iimaanba melid bay ku odhanhayaan bu adiga dhan julmuudku waa dhagaxa dhagaxa dhanu salax baa tay ku odhanhayaa sidaaduba aw makhduul ama iimaankaa lagaa qadayba ilahi baa garabkaada ka baxay tawfiiqdaa lagaa qaday sa darteed baad khayrkii baad u arkaysaa baad munkar u arkaysaa awliyada howlaheedii iimaankii baabaad gaalnimo u arkay makhduul baa tahay khudlaan baa kugu dhacay wuxuu yidhi waxay odhanaya walaa yuxibu lwliyaa awliyada ma jecel bay ku odhanhayaan buu aw naxwa daalika ama waxaa wax la ah oo min cibaaraatin lahum hadallo la yaqaano leeyihiin oo ninka munkarkooda dafira ay fooda kaga dhejiyaan baaba jira buu wuxuu yidhi marka daba dhegeysa wuxuu leeyahy fa haaulaa'i zaaduu calaa man qaala maa nacbudum ila liyuqaribuuna ila allahi zulfa hadalkaan akhrinaya waa hadal kitaab kale ku qoran dadka qaarkood baa matniga fiirinhaya matniga ma akrinhaya weli waxaa wey hadalkii waxaan akrinayaa maqbali wuxuu idhi qolyahan maanta joogay qubuurta caabuda waxay wax la dheer yihiin bay ka dareen nimanka yidhi maa nacbudum ilaa liyuqaribuna ila llaahi zulfa muxuu idhi walaysa lihaaulaa'i ila sayf qubuuriyiin cubaad lqubuur waxa deeqa keliya waxaa wey bu idhe asayf sheekhu khaatir bilu taagan yahay wuu soo dhammeeyey hawshii walaysa lihaaulaa'i buu ihi min cilaajin cafwan waan khalday walaysa lihaaulaa'i min cilaajin hayri الsayfi walaakina ahla الsayfi alآana أjhalu khalqi اllahi وأشدهم اغترارا بتلك الأساليب حيوانات مختلفة الطباع من ثعالب وسباع يعمها سلب الفلاح والله المستعان بول waxa adduunka dhan wuxuu waa dawacooyin ruwaayo dugaag weybo dadba ma ah waxaani waxay wadaagaan cilla jaamic waa maxay ilaahay baa liibaantii ka qaaday yacumuhaa salbu اlfalaaxi wallah almustacaan maxaa ah xal ah seef in laga asla birta in laga asla xal ah laakiin qolyihii seefta lahaa buu dowladda ahaa yaa maanta waxay yihiin hee ajhalu khalqi illaah kuwii wax tari lahay boqorada baa diinta oogu daran buuri wa ashadduhum ikhtiraaran bitilka alasaaliib awliye awliye iyo howlahan bulhaantan yaa wadaba buuri waxaan o dhanba marka yaaba wax daaweynba caamaygii seef buu seefta ninka haystayna asagaaba caamayga ka daran marka wuxuu idhi waa un xayawaanaatun mukhtalifatu ibaaci wuxuu idhi min acaaliba wa sibaacin yacummaha salb alfalaaxi wallah almustacaan yacni wadaadku waa calacalay wixii jiray buu kuu sheegahayaa ayib hadalkaa wuxuu ku qoran yahay isla kitaabkii aan soo sheegay sabxada boqol konton iyo wuxuu ka soo hadlay haddana safarkii dambe uu soo noqonaya maka ka soo noqday uu soo aaday yaman yaa doon soo raacay buui doontii markaan dhexdan marayno yay badina la kacday buil wuxuu laash buu iska ahaa shareec buu iska ahaaye nin walba weli buu dhawaaqday bu aniga baa yaabay buu hamsiina shaykhan bal mi'ata shaykh baa loo dhawaaqay buu anuu meeshai saaran baan aad waxa u buu inaan meesha ku dhintoy doonta intaan halaagsan nimankan mushrikiinta aan ku dhex dhinto midba waxaan ku idhi buu idhi war inkaar qabe mushrikiintii carbeed kaanuu yukhlisuuna cinda الdaruurati fii mili hada اlmawlic wa anta tushrik aad buu ii canaanto indhihii u guba wuxuu doonu ku hadlay buu u aflagaadayay anna waan iskaga aamusay buu markaas wuxuu yidhi walow qaala lahum اlqaa'ilu wuu ka soo sheegay haddana kaluu sheegay mid kaluu sheegay oo waxyaabo qabsaday asaga ah markaas wuxuu yidhi walow qaala lahum اlqaa'ilu udcu اllaha waxdah war ilahay keligii baryo iska daya awliyada lakaana min shari اlkhaliiqati cindahum buui haddaad tado ilahay keligii barya waxaad noqon adduunka dadka ku nool ninka ugu shar badan ugu gaalsan bay kaa dhigahayaan yacni meeshu waxaa weeye culummadu wax waa caddaynayeen laakiin dhib baa haystay ma aha inay aamuseen ama wada cabsadeen ayib ninka taagan muxuu ahay haddaad hadasho waabalgudili taagan mise idan waaba kaa dhacaya inkaarulmunkarkii naftu naftu waa khatare hadalkaasna wuxuu ku qoneeyey qisadaasi isla kitaabka aad buu qadiyadda uga hadlay ittakhaduu axbaaran waruhbaanum maku marahayo aayat lmaa'ida aayat tawba cafwan iyo aayat اlisra waidaa masakum aduru fi اlbaxri dalla man tadcuuna ila iya aayat اlisra labadaaba marka wacdaru dhigaa wuuna meel bay ku kala baxeen qubuuriyiin markaynu soo maraynay in culammada qaarkood ay yidhaahdeen qubuuriyiintu waa kufaar asliyiin ana wadaadku tilmaamayo culammadu ka mid yahay asagaa qaba walaysa lihaؤulaaءi min cilaajin غayr الsayf lakina أhla الsayfi أjlu khalq الlahi وأshadهm اkhtiraaran bitilka اlasاaliib xayawaanaat mukhtalifaة الطibaaci min hacaaliba wasibaacin yacumha salb اlfalaax wallah mustacaan buu kaga tegay waa inaga hadda soo akhrinay sheekhu marka wuxuu ku yidhi wakadalika yuclamu waxaa kaloo la ogaan ikhtilaalu qowlihim weedhooda gafkeedii baa la ogaa inay khaldan tahay oo dhiman tahay fi listidlaali markay wax daliishan hayaan facala fulaanu kada hebel baa sidaa sameeyey wasakata albaaquuna inta kalena waa ka aamuseen fakaana ijmaacan saasay ijmac ku noqotayna waad ogaanbu inay khaldan tahay maxaa jira mukhtalu min jihatayn laba dhinac buu ka khaldan yaha warkaaba ku yidhi aluulaa ta koowaad waxaa weeye dacwa sheegashada la sheegay ana sukuuta albaaqiina inta kale aamusta aamuskoodu taqriirun sugid inuu yahay lificli fulaanin hebel filkiisa in la sugahayo waa khaa buui waa sheegasho caariya can daliilah limaa carafta waxaad ogaatay buui min cadami dalaalati sukuuti aamusku inuusan tusaynin ah cala taqriiri ogolaasho shayga haddaan ka aamuso ma inaan ogolahay aqoon darran oga aamusi karaa waxba dhici karta inaanan garin wuxuuna munkar yahay waxba dhici karta inaad ugu khamro cabbayso aniguna aan moodahay muxuu ahaayey baashii la cabbi jiray ii sheegay u ekayd khamrada daangawis miyay ahayd ii sheegay baashaan la khamraad moodaysaaba stoniga baasha la yidhahdo almuhim biyahanba adugu aad cabbaysa khamrada anu inaan ogeyn baa dhici karta waxaa dhici karta inaan garan hayo laakiin aan cabsanhayo ayib waxyaaba badan baa dhic waxaa dhici karta inaan leeyahay xilliga xilli ka munaasabsan aad la sugto ood waxa baraarujisa meesha haddaad ku sheegto ama wax kale ka dhaca bal bannaankaa kuugu baxo meel cidla ammaana keliga aad ka heshin hadda way badan yihin inay kugu bulhaamaan baa laga yaba isku kaatagaanbe aad fardifada oo la baxday intaasoo mashruuc baa dhici kara marka adugu aadku u ogolaado ugu qaado ugu qaayibto madaxu u ritaan haskasoo meeshaa soo dhiganinba aلثaaniya jihada labaad ee hadalka ka khaldan yahay waxaa weeye qowluhum fakaana ijmaacan waa khaad hawsha ijma hebel baa sameeyey inta kalena waa ka aamustay hebel baa yidhi inta kalena waa ka aamustay ijmac saasu ku noqday ijmac kaasi ma aha faina ijmac waxaa weeye itifaaqu ummati muxamadin ummadda nebi maxamed oo isku raacda sal lay slam calaa shay weeye wasaakitu ninka aamusanna laa yunsabu looma tiriyo ilayhi xaggiisa wifaaqun raacid iyo ogolaasho walaa khilaafun diidda iyo mxuu ahaa kugacansaydhid xataa yucriba canhu lisaan ilaa carabkiisa uga cadayo maslada marka ijmac sukuutiga arafna waa mukhtalaf dharna waa mujmac sheekh wuxuu dhan bu isku qabtay saxna sidaasi ma aha ijmaaca sukuutiga ah culummada qaba ijmaacu inuu xujo yahay min xayu asl qabay waa inaga soo maray inay hawshaasi khilaafkeedu khilaaf muctabar ahayd kownulijmaaci xujatan khilaafka ku jiraayay khilaaf muctabara ma aha raafido iyo khawaarij iyo mxuu ahay imaamiyo iyo zanaadiqo waa dambe yimid baa khilaafka keenay khilaaf la ictibaariyana ma aha culummada marka qaba ijmaacu inuu xujo yahay ijmaaca sukuutiga labay u qaybiyaan mid mukhtalaf ah iyo mid mujmaca ah hadday qadyadu ay e, mar dhacdo oo fal baa culammada qaarkood sameeyeen ama waa ka fatwoodeen inta kalena waa ka aamustay isla qadyadii baa soo noqotay mar labaad mar saddexaad mar afraad ida takararat اlqadiyatu wa sakata canha alaakharuun waa ijmaac iyo waxaa weeyaan asagoo xujaa bilaa khilaaf marba hadday qadyadu soo lalaabato oo la soo guursho sanadkanay dhacday haddana shan sano kadib bay dhacday toban sano kadib bay dhacday sidii bay hawsha ku soco in baa ka hadasha inna waa ka aamusaan idan idaa takararat alqadiyatu waxna uusan isbedelin waxay u yaqaanaan ijmaca waa ijmac sukuuti oo xujaa bilaa khilaafin khilaafkaasi ma laha taasi yaan lagu khaladamayn kutub usulla sidaasaa muqarrar midka khilaafiga waa kee waa qadiyaddii mar dhacday wadaaddana ay ka hadleen oo hawshaas dhaheen way bannaanta ama ma bannaano ama ay sameeyeen ummadda qayb ka mid ah. ay ka aamustay idan shaygu waa dhacay wuuna intishaaro hawsha ina dhacay waa la wada ogaaday waana shay daahira qaybna waa ka hadleenoo waa taageen qaybna waa ka aamuseen waa mara waaxiduna dhacay huna waxaa loo yaqaanaa ijmaaci sukutiga khilaafiga waa kaas alladii yaqacu maratan waaxida oy barhkood ka hadlahayaan bilmuwaafaqati aw biraddi aw bilqabuul qaybna ay ka aamusahayaan bishari shayga waa inuu shay daahir ah intishaaro hawshu si siria ah u dhacdo kaasi ijmac sugta lama yidhaahdo waa xaaje dhacday ama la sameeyey ama qowl intishaaroo bahay wuxuu inuu yahay marna dhacay ummaddina inna ay qaayatoy qaaatay inna ka aamustay kaasaa ijmaaca sukuutigae khilaafiga ah amaa takarur alqadiya ayadu waa xujo hawsha labada labada arrimood buu sheekhu isku khaldahayaan idan annaga shaaficiya tafsiil kalaan leenahay muhiim jiddan ah shaafici baa umka ku tigtigsaday kitaabkiisa umka risaalada burhaanuddiin cafwan badrudiin الzarkashi fii kitaab albaxr اlmuxiiط hazali juwayni shaaficiyadu hawsha way kala qaadaan shaafici wuxuu hi ka ijmac lama yidhahda iska ilaa kee wey ijmaac sukuutiga waxaa la yidhaahdaa waa waxaa markuu dhaco waa in fatwo ay ka soo baxdo qadiyad baa dhacday xaadiثaa timid naazilaa timid culumaa ka hadashay bifatwa hadduu yahay xukmu xaakimin ijmac ma guntami kara iska ilaali farqun bayna xukmi alamiiri wاla'ima wa bayna fatwa اlculamaa naazil hadday dhacdo oo culummada qayb ka mida ay ka fatwoodaan qaybna ay ka aamusto hadduu soo takarurana waxaan waa ijmaacii xujada ahaa bilaa khilaafin haddaysan hawshaas soo noqnoqonina waa kii khilaafiga ahaa waa marka wuxuu fatwo yahay haddii nin madaxweynea oo amiir muslimiina ama waali ah oo qadiyad ay qabsato xugubna uu ka gaadho ummaddina qayb ka mida ay ka aamusto qaybna asaga ay taageerto kaa ijmac sukuuta lama yidhahda cinda shaaficiya shaaficinu ijmac lamaba odhan karo waa khata lianna umaradu iyo wulaaddu iyo xukaam muxuu ahaaye muluugtu ra'yigooda waa loo hoggaansamaa fii masaa'il اlijtihaad wain kunta tukhaalifahum fii baaطin اlamri saa darteed hadhow oo kale markuu hawsha ay muddo ay wadaadku uu tago buu kii dambe ka dambeeya amiirka khilaafahaya abubakar ayaa murtadiintii reer bani xaniifa wuxuu ku xukumay wixii gaashaanqaadan in la laayo caruurtoodiiyo dumarkoodana hee la qafaashoy sabaayaad noqdaan sida kufaarta asliyiinta ah. hawsha cumar waa ku taageersanaa cumar ee mxuu kama hadlin cumar iyo jamaaca min asaxaaba maysan ku naqdayne abubakar abubakar markuu dhintay oo khilaafadii cumar la gaadho waa dambe dadkii ka dhaqanaa reer bani xaniife ee dumar iyo caruurba lahaa wuu celiyey reer bani xaniif maxaa xukmi wuxuu ahaa hawshii hore ijtihaadu imaamin naa'imati اlmuslimiin laa fatwa fatwa caalimin cumar abubakar wuxuu qabay dadka in loo simo cadiyada afwan fayga iyo sadaqaadka iyo mushaaraadka iyo caawimaadda dadka in loo simo ninkii islaamay min asaabiqiin alawaliin ahaa iyo muslimatu fatxi makka iyo taabiciintii iyo addoommadoodii in nin walba dadkaani nin walbaoo muslima ka kale wixii la siiya hala siiya buuri dadku waxay ku qadanayaan bicillatin mushtaraka alislaam saabiqiyada iyo ajirka iyo fadliga rabbi u xisaabi abubakar ku tagay cumar markuu dambe idan intuu noolaa mur maysan ka keenin lanna waxaa wey hawl maamul hawshaani idan ijtihaad اlimaami wاlumaraa'i wاlmuluuki wالsalaaطiin fii masaa'il الnawaasili aamuska laga aamusay cinda shaafici ijmac sukuuta ma ictibaariyaan waana khaطأ buu uhi shaafici nin caalim hawsha inu ijmac ku sheego cumar markuu qabtay khilaafadii wuxuu hi abubakar saasuu wax ku qaybin jiray anu laakiin mushaarka waxaan ku qaybin addooma horta bannaankaa la gey buui addooma meeshan shuqul kuma laha araar baan waxu qaybinayaa dadkuna bisaabiqiyatihim wa islaamihim labadaa cilay ku baxayaan buui nin walba ummada intuu wax taro ama uu ciidmo iyo fadligiisa iyo manqabadiisa wax ku kala bixinaya ballamkan aan xoolo u samaynin buuhi aalu beyti rasuulilaahi iyo muxuu ahaayey iyo muslimatu fatxi maka ree abu sufyaan iyo ali calina wax u samaynin buuhi ibnu cumar wiilkiisa cabdulaahi ay wuxuu diidan wax u simo usaama ibnu zayd wuxuu yidhi usaama ibnu zayd aabbihii aabbaha nabigu waa ka jeclaa buu cabdulahi baa yidhi usamo anaaba ka weyn waana isla egnaaye anaabaad islaamka ooga soo horreeyey kanan ahaa muxuu idhaama wiilkan yarkeed iga hormarinayso wuxuu idhi aniga cumar somi haa wiilkana waa inaaye waa ina zayd ibni xaari zayd iyo cumar nabi maxamed adi iyo cabdulaahiga iyo usaamaha nabi maxamed usaamu jeclaa xibu rasuulilaahi wa bnu xibbi waxba kuula siima iska tag saddex kun oo dirham adugu qaado ee asaguna shan buu qaadanhayaa yacni cumar ma ogolayn waa xilligu asagu maamulka hayay khilaafadii cali baa yimid cali intaa cumar hawshaa kuweda muran kama qabin markuu asagu hawsha qabtay soo gaadhay hawsha wuxuu ku celiyey ilaa sunnati abi bakar masaa'ilkan marka waxa la waa masaa'ilu hee masaa'il siyaasa iyo xukaamta iyo salaadiinta hadday war sameeyaan ama fal sameeyaan lagana aamuso ijmac sukuuti ama cinda shaafici wayna gar leeyihiin ijmac sukuuti wuxuu galaa fatwa aima almujtahidiin alculamaa naasilo dhacday bay ka fatwoodeen maxaa yeelay waxaa loo kala qaadayaa imaamka wax badan baa lagu xeerinaya ninka boqorka ama madaxweynaha ama khaliifka wax badan baa lagu xeerin waxaa ka mid a ah, haddii la khilaafo fii masale ijtihaadiya tafaruqaa bilaaban karaba isku dhacbaba bilaabanba alkhilaafu sharun weeye dowladdiibaba khuruuj calxukan baaba bilaabanba wax xidhmahayaba ma jiro waa laga haybaysanoo waa mahiib tanaasuca yarkaa isku dhacya burbur siyaasi au keenaya waxaa bilaabanaya kacdoon daakhila bilaabanaya laakiin marka adugu wadaad futuuda aad tahay annaha markaan ka futuwanhaya maxaa lagugu xidha adiga wadaad baa sidaa yidhi qadiyadda anaa diiday maxaa yeele sidaas weeye hadduu doon hadhow intuu isku kankeeno khaliifku warkeenna ha jamciyo laakiin hawsha ijmac sukuutee meeshuu galo waa fii fatwa alculamaai almujtahidiin laa fii axkaami alwulaati wاlumaraai wاlmuluuk cinda ashaaficiya eh, fatwa ma ahayn <laughs> waa qadiyatu amiir buu ahaa hawshaasi weliga yan kaa khaldama hawadaas shaaficiya ma ogolo aniga halkayga me halka shaaficiyaan kuu sheegay fi masaa'il ijtihaad wixii masale ijtihaadi ah weli waa inaad qayda hawsho masale ijtihaadi aan ka hadlaynaa masale nas leh ha u soo noqonin ijmac sukuuta lama ictibaari karo cinda shaafiya ijmac sukuuta lama ictibaariyo oo ah ninkii u arkay inuu ijmaac yahay oo xanafiyada iyo xanaabilada iyo maalikiya way xujaysanayaan ama shaaficiya ma xujaysan karaan haddii kale usuushoodii bay duminayaan hadalka iisoo gaabi hadduu xukmu khaliifatin wa imaam yahay nasna uusan ictimaadin waxay soo gelaysaa masaladii ay ka hadlayeen shaaficiyadu mustanadkay fiiranayaan shaaficiyadu markay halkaa marayaan taas ayagoo kaga kaga leexdaan mustanadka abubakar hadduu yahay ijtihaad wixii uu isagu u arkay waa goon hadduu laakiin nas cuskado naska lagu kala baxaaya qaala bacdu lmuluuk sheekh weli wuxuu daba taagan yahay ra'yigaa shaaficiya iska leh iyagaa kutubtooday ku qoran tahay meesha doontaad ka muraajacayn kartaa kitaabka kugu sokeeye ee baxrulmuxiidkaso meel walba kuguma yaalo ijmac sukuud mukadla ka fiiri dad u baahato qaala bacdu lmuluuk muluugtii barkood waxay yidhaahdeen waqad atna alxaadiruuna iyagoy ammaaneen nimankii goobjooga calaa shaksin bay ammaaneen oo min cumaalihi shaqaliisi ka mid a ah, nin boqor ah ayaa shaqaliisi qayb ka mid a ah, waxaa ammaanay dadkii wa fiihim rajulun saakatun nin aamusan baa ragga dhex fadhiya oo asagoo aan waxba ammaanayn markaasu wuxuu yidhi bacdmaa laka laa taquulu kamaa yaquuluun war adugu sida ninka loo ammaanay shaqaalahayga ee wasiirkayga ee ku-xigeynkayga maad adugu dadku u ammaanteed waa sida maxaad u aamusanta faqaala ninkii wuxuu yidhi iska aamusna in takallamtu khaalaftuhum anugu aamuskan ku roonahay haddaan hadlo waa khilaafi buu ihi <laughs> ina kala daaye yacni waxaan waa diidanahay wey kumana qasban hadda inaan hadlo laakiin ma ogeli sheekhu markuu raba inuu u keeno wadaadku wixii asagoo ka aamusay buu haddana qalbiga ka diidan yahay sheekh wuxuu uhi famaa kullu sukuutin ridan wax qaba ma jiro famaa kullu sukuutin ridan waa sax laakiin wax qaba kullu sukuutin baa ridaa ma jiraan muslimiinta axad min almuslimiin oo aaminsan kullu sukuutin waa ridan ma jiro laakiin الsukuut fii macrad اlbayaani ilى اlxaajati waa bayaanu waa qaacida fiqiya الsukuut fii macrad اlxaajati ilى اlbayaani bayaanu meel hadal looga baahan yahay iyo cadayn iyo faahfaahin iyo saafsaafid haddaad aamusto waa caddayn laakiin bishardi bay leeyihin wadaadduhu sukuudku inuu sukuud macsuum ahayn famaa kullu sukuutin ridan sukuudka nebi maxamed ee macsuumiinta ay ka aamusaan wax maanican uusan inoo muuqanin waxaan ku xambaaraynaa taqriir lianna eh, ambiyadu laa yaskutuuna calaa munkarin wa calaa baailin inta kale laakiin qaraa'intaad fiirinaysa qara'in alaxwaal ma cabsi baa jirta nin laga heebaysan karaa wuxuu ruux ma garanhayay warku ma gaadhay mise hawlo badan baad fiirinaysa idan kullu sukuutina ridan ma aha oo kullu sukuud ah sukuud wal lama xujaysan kana dhihi mayno waa in la tafsiil la geliya fii xaqi اlkhalaa'iqi wاlmakhluuqiin ama fii xaqi اlanbiyaai wاlmacsuumiin asagu haddaan maanic daahira uusan jirin waxa lagu xambaarayaa ina haadihi munkaraat wey waxyaaba waa munkaraat diin la'aana almunkaruna waa maa ankarahu harcu in badanna waynu soo sheegna harcigu wuxuu dafiree diidaybaa munkar ah asasahaa waxaa dhidabada u aasoo ah hirgeliyey man biyadihi sayfu wsinaanu dad gacanta ku hayay buu i seef iyo waran sinaanku waa waranka seefna waad garateen yacnii qubuurahan iyo howlahan jawrka iyo canshuuraadkan iyo maqaamaadkan baas waxaa dhisay boqoraa dhisay buui diin aan shuqul ku lahayn laakiin awood ma la tari bay lahaayeen wa dimaau lcibaadi addoommaha dhiigoodu iyo wa amwaalum hantidooduna taxta lisaanihi carabkiisa ay ka hoosaysay iyo wa qalamihi nimanka waa ninki dila waa la deli bal niman waxaa jira dhihi jiray on fartasaa dhihi marka murankaada la bixin waayo lagu keeno saa hadduu dhaw ninka hala khaarijiyo hadduu ku fiiriyo oo saa yidhaha waa u dhammaatay hadda la dilo wey seef sayaafiin baa taagan meeshu isagoo fadhiya niman leeya sayaafiin oo seefe dhegdhegahaya oo sidii sakiinti kuu jaribo haysta marka saa lagu fiiriyo niman baa ku kala goynhaya waktu abu xaniife ka hadlay nimankaasi dhiigga mayagaa lagu leey mise boqorka lagu leehay abu xaniife wuxuu yidhi dhiigga boqorka lagu leehay oo loo qisaasa ayaga waba la qisaasi maayo maxaa yaele ayagu hadday marin waayaan ayagu ayuu marinaya marka laftikooda mukrahiina bui ayagaa mukrahiinaba asulطaan sulطaanka xilligiisi jira jaa'irka haddaa markuu saa yidhaa ninka marin weydo ka kaa dambe adag ku marinhaya sayaaf kalea ku daba taagan nimba nin buu daba taagan yahay soo milatarigii soomaaliyed laguma sheegay mararka qaarkood dagaalku haddii aad soo noqoto horaa lagaa tuganba waa xukun milatari baa lagugu qaadahaya marka ninkan xukun milatari baa marhaya hawsha abu xaniifa ka calacalay marka niman kibray oo xadgudbay oo diin aan shuqul ku lahayn oo boqorro aya waxaan dhidabad u oo dhiigga muslimiinta iyo maalkoodiiba waxay doonaan ka samaynay wa acraaduhum dadka sharaftoodi cirdigoodana taxta qowlihi wa kalimi iyo hadalkiisa iyo waadhiisa kelim iyo qowl waa isku mid hadda waxba uma dhexeeyo sheekh wuxuu uhi yaqwa sidee buu u awooday fardu min alafraad axad bini ka mid ama ah, culumada ka mid ah, dafcihi in boqorka uu ka celiyo cama araada wuxuu doonay nimankan boqorada dadka laynhaya ummadda baabi'inhaya xumaantay samayn yacyaa dhihi kara buu maxaad culimmadu u leediin waxbay ogolaadeen hawshaa sheekh waa la joojiyu leh hawshaas yaan lagu khatalmin buu leeyahay idan siduu sheekhu u hadlay way fiican tahay laakiin culimmadu marnaba ma aamusin waa un hadlahayeen waa un wadeen hawshaasi faina haadihi اlqibaabu baani ii qoran maxaa idiin qoran idinka faina hadi اqibaaba waxay u dhigantay miya jiraan saasaa ajrumigu sheegahaya koley faina hadihi اqibaaba qubadahan jamcu quba weeye qubadahan la dhisay iyo